bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd waa darsigii afraad manduumadii almanduuma almiimiya lilcalaama xaafid ibn axmed alxakami caleyh raxmat ullah beytka kontonaad ayaan soo gaadhnay wuxuu yidhi sheekhu wamaca shahaadatihi jaa-at shahaadatuhum xaydu istajaabuu wa ahlu ljahli fii samami waalcaalimuuna cala alcubaadi fadluhum kalbadri fadlan cala adduriyi fakhtanimi wayashhaduuna baa ka horeysa wayashhaduuna calaa ahli اljahaalati bilmawla ida ijtamacuu fii yowmi xashrihimi wuxuu tirinayay sheekhu fadaa-isha iyo sharafta uu leeyahay cilmiga iyo dadkiisu wuxuu yidhi wa maca shahaadatihi wajaa-at way timid shahaadatuhum ahlulcilmiga markhaati furkoodu maca shahaadatihi alle markhaati furkiisa la jirankooda ayay timid xaydu meesha istajaabuu ay yeeleen oy ajiibeen alle tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkiisa wa ahluljahli dadkii jahliga u saaxiibkahaana fii samamin dhagala-aan bay ku dhex sugan yihiin cilmigii khayrka ay ka dhagalaayihiin fadaa-isha culimmada waxaa ka mida alle tabaaraka wa markuu markhaati furay shay laga markhaati kaco ka ugu weyn oo towxiidka ah markhaati furkiisa wuxuu ku xijiyey markhaati furka malaa'igta kadibna wuxuu markhaati gashaday sidoo kale ulul ululcilmiga marka alle markhaati furkiisa shayga ugu weyn uu markhaati furo towxiidka ah markhaati furkiisa wuxuu ku lamaaniyey markhaati furka culimada marka waa fadli waay wuxuu tilmaamayaa aayadda fi suurati ali cimraan alla yidhi tabaaraka watacaala shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wاlmalaa'ikatu waulu lcilmi qaa'ima bilqisط laa ilaaha illa huwa alcasiizu alxakiim allah wuxuu markhaati furay ama qiray annahu amarya shaniya laa ilaha cid xaq lagu caabuday inaysan jirin ilaa huwa isaga mooye arrinkaasuu ilaahay wuu ka marhaati kacay wlmalaaikatu malaaigtuna way ka marhaati kacay wa ulul ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibkaana way ka marhaati kaceen marhaati fureen marka marhaati in ilaahay markhaati gashaday iyaga waxa loo markhaati gashadayna uu towxiidka yahay yaa fadiilo ah saas way macnaha ayb ibnulqayim caleyh raxmatullaahi baa saa u tilmaamay isaguna markuu ka hadlahayey fadliga cilmiga iyo culimada istashhad allahu biahli اlcilmi cala ajali mashhuudin bihi wahuwa towxiid wa qarana shahaadatahum bishahaadatihi wa shahaadati malaa'ikatihi ayb arrintaana wuxuu ku tilmaamay inay tahay allah oo tabaaraka wa tacaala sheegaya cadaaladooda inay caadilin yihiin leanna ruuxaan caadil ahayn lama markhaati gashado markhaatina maba galaba marka si dimni ah yaa aayaddu waxay u tilmaamaysaa inuu ilaahay tacdiiliyey oo cadaalad ku xukumay dadka cilmiga xambaarsan wamaca shahaadatihi alla markhaati furkiisa la jirankeeda ayaa jaa-ad ay timid shahaadatuhum culimmada markhaati furkoodu yimid xaysu meesha istajaabuu ay ajiibeen allah iyo rasuulkiisa istajiibuu lilaahi walirasuul yacni markay allah iyo rasuulkiisa ajiibeen oo ay qaateen cilmigii ayaa ilaahay markhaati furkooda halkaa gaadhsiiyey macnaha wa ahluljahli jahliga kuwa u saaxiibkaana fii samamin dhagala-aan bay ku sugan yihiin ayagu waxay ka dhagala khayr iyo cilmi oo dhan wayashhaduuna waxay ku markhaati kacayaan ahlulcilmigu calaa ahli اljahaalati kuwa jaahiliinta a ah korkooday ku markhaati kacayaan ida jtamacuu markay kulmaan bilmawlaa alle markay la kulmaan bilmawlaa jaariya majruurka wuxuu ku tacalluqayaa ijtamacuu ida ijtamacuu markay kulmaan dhammaantood bilmowlaa alle markay la kulmaan fii yowmi xashrihim maalinka shirintooda maalinka isu keenidooda laysu wada keenayo macnaha waxaa kaloo fadaaishood fadaaishooda ka mid a ah, maalinta qiyaamada marka ilaahay lala kulmo khalaa'iqdana lasoo wada kulmiyo dadkii cilmiga lahaa waxay ku markhaati furayaan dadkii jaahiliinta ahaa oon aqoonta lahayn ayb aayaddu waxay ku soo aroortay eh, ummaddan kulligeed inay ku markhaati furayaan ummadaha kale wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas nebiguna sal lla ly wasalam saxaabadiisa markuu la hadlayay antum shuhadaau ullaahi fi lardi wakiilaha marka shahaadadaasi waa shahaado caamo ummadu ay leedahay oo ummadihii kale ka horreeyey bay ku markhaati kacayaan iyagii ambiyadoodu markay isqabsadaan marka shahaadadaas ummaddu ay leedahay hormuud waxaa ka ah culimmadaa hormuudka ah taqriiban saas we wayashhaduuna waxay markhaati kacayaan calaa ahli ljahaalati jahaalada iyo garasho la-aanta kuwa u saaxiibka ee ehelkoodaa ah bay ku markhaati kacayaan ida ijtamacuu markay kulmaan bilmowlaa allaha naasirka ah markay la kulmaan allaha addoommadiisa u hiiliya markay dhammaantood la kulmaan fii yowmi xashrihimi maalinta kulmintooda maalinta lasoo wada shirinayo oo laysu keenayo waalcaalimuuna cala alcubaadi fadluhum kalbadri fadlan cala aduriyi fakhtanimii waalcaalimuuna kuwa cilmiga leh aqoonta leh fadluhum fadligooda cala alcubaadi kuwa cibaadada badan korkooda ay ka sitaan kalbadri oo kale waa waa dayax dhammaystiran oo kale fadlan dhanka fadliga cala aduriyi siduu uga fadli badan yahay xidiga oo kale ee faqtanim haniimayso yacni noloshaada cilmiga dalabkiisa uga faa'iidayso yacni wax way geli waay meeshaa wuxuu ka wadaa dadka cibaadaysta laakiin aan culimada ahayn oo cibaadada badan iyo culimmada marka la isgarab dhigo ninka caalimki ihi wuxuu ka fadli badan yahay caamayga cibaadaysanaya sida uu dayaxu habeenkuu dhammaystiran yahay badriga waa habeenka iftiinkiisu ugu dhammaystirnaan badan yahay dayax habeenkaa jooga wuxuu la dheryahay iyo iftiinka uu kala sito dayax iyo xidigta caadiga ah sidaasoo kaleeto buu caalimkuna caabidka uga fadli badan yahay taasuu tilmaamaya ayib xadiid baa ku soo arooray oo wuxuu tilmaamayaa xadiidka aan horey usoo marnay ina fadla alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari leylat albadri cala saa'iri alkawaakib yacni ninkii ruuxa caalimka ah caabidka fadliga uu la dheeryahay waa dayaxa oo habeenkuu dhammaystirnaa jooga fadliga uu la dheeryahay xidigaha intooda kale yacni xidigaha iftiinkooda waa daciif dayaxuna waa ka iftiin badan yahay alimaam ibnu rajab caleyh raxmat wuxuu leeyahay miaalkaasi dayaxa lagu miaalinayo culimada dayaxa iftiinkiisu dhammaystirmay yacni farqiga u dhaxeeyay say u kala durugsan yihiin macnaha wax weyaan buu leeyahay lianna xidigaha iftiinkoodu ma soo dhaafo iyaga laakiin dayaxu iftiinkiisu waa soo gudbaa oo dhulka iyo dadka joogiya makhluuqu u usoo gudbaa sidaasoo kale waxaa abuu ah leeyahay ruuxa cibaadaysanaya caamigeen aqoonta lahayn cibaadadiisu isagay ku eg tahay laakiin caalimka cilmigiisa iyo nafcigiisu waa mutacadi ummaddii buu gaadhayaa waa dayaxaasoo kale iftiinkiisu khalqiga soo gaadhayo caabidkuna waa xidigaas iftiinkiisu isaga ku egyahay sidaasuu yuu ku fasirayaa alimaam ibn rajab caleyh raxmat ullah ayb waalcaalimuuna cala alcubaadi fadluhumu waalcaalimuuna kuwa cilmigale mar walba la soco cilmiga laga hadlaya waa alcilmu maca alcamal cilmiga khashyada iyo alla ka cabsiga watawa ee camalku la socdo waalcaalimuuna dadka cilmiga leh fadluhum fadligooda cala alcubaadi kuwa cibaadada badane cibaadaysta ay la dheeryihiin kalbadri oo kale weeye dayax dhammaystiran yay la fadlan dhanka fadligay kala mid yihiin cala duriyi ka yacni sida eh, eh, dayaxu dhammayska tiran uga fadli badan yahay oo kale cala xidiga korkiisa uga fadli badan yahay ee faqtanim qiiman qaniimayso waqtigaaga geli waya cilmiga raadintiisa iyo taxsiilintiisa wa caalimun min uli tuqa ashaddu cala alshaytaani min alfi cabaadin bijamcihimi wa caalimun nin caalim ah oo min uli taqwa dadka cabsida u saaxiibka ah ka mid ah yacni cabsi ku darsaday cilmigiisa ashaddu mid daran weeye cala shaytaani shaydaanka korkiisu ku daran yahay min alfi cabaadin kun cibaadaysta ayuu kaga daran yahay bijamcihim dhammaantooda kun cibaadaystoo laysku daray hal ninoo caalima shaydaanka kaga daran ayb sababtu waxay tahay lianna kan cibaadaysanaya cibaadadiisu isagay ku eg tahay markay ugu yar tahay isaga unbaa shaydaan laga yaabaa cibaadadiisa in ilaahay kaga xifdiyo cid kale laakiin cibaadadiisaasi ilaalin mayso oo shaytaan ka ilaalin mayso laakiin caalimka cilmigiisa ummado fara badan baa shaytaan kaga badbaadaya mar shaytaan buu dagaal kula jiraa ummaddii buu shaytaan ka celinayaa shaytaanku marka caalimkaa la dagaalamaya cilmigiisa kula dagaalamaya hal ninoo caalim ah ayaa kaga daran kun cibaadaysta oo zuhaadoo iska cibaado badan saas way macnaha ayb leanna wax weeyaan yacni xagga nafciga iyo aharka ka dhalanaya ayay keyayaaliyo macnaha laga hadlaya macnaha ayb wa caalimun oo min uli taqwa shardi waay mar walba hadduu itlaaqana waa cilmiga maca alkhashya la socoto haddii kalena waaba qeydaya sidanoo kaleo cilmiga laga hadlaya waa cilmiga cabsidu la socoto iyo camalka wa caalimun oo min uli taqwa ka mid a dadka taqwada iyo saaxiibka ka mida ayaa ashaddu adag cala shaytaani ama daran min alfi cabaadin kun cibaado badan buu kaga daran yahay bijamcihim iyo dhammaantoodba isku dare israaci wuxuu tilmaamayaa xadiis daciifa ah oo dhahaya faqiihun ashaddu cala shaytaani min alfi caabid riwaayo kalena wuu leeyahay duruqdiisa isu geeya xadiidku ma sugnaa ka xadiid ahaan ma asixin ayb laakiin macno ahaan tiradaas haddii doono kun caabidba aysan gaadhayn laakiin shaki wuxuusan ku jirin caabidka cibaadaysanaya iyo caalimka ee cilmigiisa ummada baraya ee jahliga ka saaraya ee shirkiga ka saaraya bidcada ka ilaalinaya macaasida ka ilaalinaya dariiqa u iftiiminaya shaydaan waa kaga daran yahay ama shaydaan wuu kaga daran yahay dadka iska cibaadaysta macluumadu waa musallam macluumada ayada shaki kuma jiro laakiin ka xadii ahaan uma asixin xadii ahaan sidaa uma asixin macnaha ayib wamowtu qowmin kahiiru lcaddi aysaru min xabrin yamuutu musaabun waasicu اlalami wa mowtu qowmin dad dhimashadood kahiirulcaddi tirintoodu badan tahay ama tiradoodu badan tahay ayaa aysaru fudud min xabrin nin caalim ah oo yamuutu dhimanaya musaabun weye waa musiibo oo waasiculaalami xanuunkeedu ballaadhan yahay dad aad u fara badan oo aan culimo ahayn inay dhintaan iyo hal caalima inuu dhinto waxaa daran hal caalima inuu dhinto ayb waa musiibo oo xanuunkeedu ballaadhan yahay oo la tabaya wey macnaha ayb yacni dad fara badan baa dhimanaya oo aan dhimashadooda la tabaynin waay ummaddu ayna tabaynin hadday cidi tabtana waxaa tabaya uun dadka uun xigtadiisa ah qaraabadiisa iyo ehladiisa iyo baa xanuunsan ee asxaabtii taqaanay laakiin nin caalim ah markuu meesha ka baxo ummadoo dhan baa xanuunsanaysa ummadoo dhan baa tabaysa macnaha leanna wuxuu ummadda u hayay ayaa markaaba la dareemayaa marka musiibo ballaadhan waay xanuun ballaadhan buu leeyahay dad fara badan oo caamada muslimiinta ka mid ah dhimashadooda hal caalim oo dhintaa ka dan leanna waxay dhihi jireen culimmada salafku waa fongoron ama waa dilaac ku yimid diinta waay ayb wa mowtu qowmin qowm dhimashadood qowmkaasoo kaiirul caddi tirintoodu badantoo tiro badan ayaa aysaru fudud min xabrin nin caalima dhimashadii kaasoo yamuutu dhimanaya min xabrin caalim xaggii kaasoo yamuutu dhimanaya musaabun wey waa musiibo oo waasicu laalami xanuunkeeduu ballaadhan yahay oo ummadda wada gaadhaya wa ayb kamaa manaaficuhu fi lcaalami ittasacat walishayaaiini afraaxun bimowtihimi waa tacliilinaya wuxuu cilaynaya ninka caalimka ah geeridiisu maxay uga daran tahay ugana xanuun badan tahay ugana gudaweyn tahay dad badanoo oo aan culimo ahayn oo dhintay wuxuu leeyahay kamaa sida manaaficuhu manaaficdiisuba filcaalami filcaalami caalamka dhexdiisa ittasacad ay u ballaadhasay walishayaatiini shayaadiinta waxaa u sugnaaday afraaxun faraxyaal bimowtihim culimmada dhimashadooda farax badan bay ku qabaan shayaadiintu yacni way ku farxayaan wa bimacna tacliil oo kale weye kamaa manaaficuhu fi lcaalami ittasacad waxa weeye yacni sababta loo dareemayo ummaddu u dareemaysa xanuunkiiy geeridiisu musiibo guud ay u tahay waxa weeyaan lianno waxaa muxuu ahay nafcigiisa caam ah nafcigiisa iyo waxtarkiisa ayaa caam ah yacni waxa weeye fitanka ummadda kusoo socda ama ku imaanaya ama khilaafkeeda ama shubahaadka ama shahawaadka waxaasoo dhan ilaahay ummadda wuxuu kaga xifdiyaa culimada marka nafci caamuu leeyahy kamaa manaaficuhu fi lcaalami ittasacat shadriga dambe weli shayaatiini afraaxun bimowtihim wuxuu ka wadaa shayaadiintu waxay ku farxaan culimada geeridooda shayaadiinta kuwa insiga iyo kuwa jinniguba qolyahan zanaadiqada iyo mulxidiinta iyo dadkan diinta nacabiyo calmaaniyiinta iyo waxani nin culimo ummadda magac ku lahaa markuu dhinto way ku farxaan shayaadiintii jinkuna waa sidoo kale leanna waxay u arkaan albaab hortaagnaa oo dhaafay derbi ku yani ku gudbanaa oo meesha ka baxay bay u arkayaan si macnaha wax way barnaamijtoodii waxooda ay u marsadaan ummadda ayb abu jacfar moxamed ibni cali baa wuxuu dhihi jiray wallaahi lamowtu caalimin axabu ila ibliisa min mowti sabciina caabidan toddobaatan cibaadaystoo dhimata ibliis wuxuu ka jecel yahay hal caalim oo dhinta ayuu ka jecel yahay ayb kamaa sida manaaficuhum manaafichu dheh caalimka manaaficdiisu ittasacad ay caam u noqotay u ballaadhatay filcaalami caalamka ay ugu ballaadhatay u gaadhay ayay muxuu ahaayey ayaa loo tabayaa wey macnaha walishayaaiini shayaaiinta waxaa u sugnaaday afraaxun faraxyaal bimowtihimi culimada dhimashadooda sababteeda ay ku farxayaan tallaahi laqad low calimuu shay-an lamaa farixuu lianna dalika min aclaami xatfihimi tallaahi ilaahay baan ku dhaartay low calimuu hadday ogaan lahaayeen shayaadiintaasi shay-an wuxuun haday garan lahaayeen hadday wuxuun aqoonal yeelan lahaayeen lamaa farixuu mayna ku farxeen culimmada geeridooda maxaa yeele lianna daalika arrinkaasi min aclaami xatfihim iyo halaagsankooda calaamadeeda waa ah. yacni kan xataa shaydaanka ah ee culimmada necab jiritaanka culimmadu badbaaday isaga u tahay soo ummaddii kuma dhex jiro nebigu sal lla alay slm waa kan soo marnay in cilmiga tegitaankiisu uu yahay culimmadu inay tagaan markay culimmadu tagtana ummadda inay ku furmayso irida fara badanoo aafaad iyo masaa'ib ah marka musiibadaa furmaysa ee caalimka dhintay iyo cilmiga tegey ku imaanaysaa asagii shaydaankaa ah laftiisa way gaadhi soo maa calmaanigii iyo mulxidkii iyo balaayadii ummadda ku dhex jirtay iyo munaafiqii dhibkaasi isagana wuu saamayn marka hadduu ogso ogsoon yahay oo aqoontaa leeyahay muusan ku farxeen laakiin jaahil waahe waxbuusan garanayninoo yani waxa weye jahli baa haya tallaahi ilaahay baan ku dhaartay low calimuu hadday ogaan lahaayeen shay-an wuxuun hadday garan lahaayeen wuxuun cilmiya hadday lahaan lahaayeen lamaa farixuu maysan ku farxeen geerida culimada mayna ku farxeen maxaa yeele lianna daalika arrinka oo geerida culimmadii ihi min aclaami xatfihim geeridooda iyo baaba-ooda iyo halaagooda calaamaadkiisii waay calaamaadka waxa weeye calaamaadka cilmigu inuu tago oo la qaado waa fitanka bilowgooda soo maaha jahli baa imaan kadibna fitankaa furmaya man ayb hum اrujuumu bxaqin kula mustariqin samcan ka shuhbi الsma acdim bishuhbihimi liأnnaha likila اljinsayni صaa'ibaة shayطaana insi wajinin duna bacdihimi hum culimadu alrujuumu waa gantaalo lagu gano bixaqin xaq lagu gano wa yacni waa gantaalaha ama waxyaabaha lagu gano shayaadiinta dambaaburada iyo hubka lagu gano kum iyagu alrujuumu kuwa lagu gano wey bixaqin xaqnimo kulla mustariqin mid kastoo xadaya samcan maqal xadaya mid kasta oo maqalka xadaya gantaalihii lagu ganayo wey ka shuhbi sama xaalay la mid yihiin samada dambaaburadeedii oo kale xaalay la sida gantaalihii samadoo kale acdim alla weyni badana bishuhbihim yani wax weeye dambaaburadoodii yani wax weye shuhubkoodu yani weyni badana ama acdim weynee bishuhbihim yani wax weeye dambaaburadooda weynee ayb maxaa yeelay liannahaa iyadu shuhubkaasi likila aljinsayni saa'ibatun weeye mid ku dhacaysa likilil jinsayni labadii noocba way ku dhacaysaa oo kuwee ah shaytaana insin midii ku dhacaysa wey iyo wajinnin shayaadiinta iyo jinka iyo insiga labadaba way gaadhaysaa way ku dhacaysaa duuna bacdihim qaarkood maya qaar keliya kuma gaabsanaysee labadaba way wada gaadhaysaa wey macnaha ayb yacnii wuxuu tilmaamayaa allah tabaaraka wa xidigaha samada ayaa waxa samada loogu sameeyey baa waxaa ka mid sida qur-aanku sheegay rujuuman lishayaaiin shayaaiintu markay isfuulfuulaan oy kor ay yani waxwey ay inay tagaan isku dayaan si ay malaa'igtu waxay ku sheekaysanoo ilaahay qadaray laakiin aan dhulka imaanin oo malaa'igtu laakiin ay isugu waramayso inay soo dafaan oy soo xadaan bay rabaan marka way iskor fulfuulayaan way iskor fulfuulayaan way iskorbay tegayaan warkiibay marka soo dafayaan shayaadiintaa marka iskorkoraysoo kor wax ka soo maqli karto soo xadaysa maqalka allah wuxuu waxyaaluhu ugu talagalay waxaa ka mid a ah in lagula dagaalamo xidigaha xidigiibaa marka sida gantaalka loogu sii daynaya waa dambaabura marka waa sidii dab oo kale isagoo abuugelaya wuu gubayaa marka marka wax yar waxbaa qaar baa laga yaabaa inay ka soo fakadaan qaar baa laga yaabaa say isugu soo dhidhiibayaan leanna say u kala sareeyaan bay warka markay soo maqlaan isugu soo dhiibayaan marka kuwii koraa laga yaabaa inay layso in mid wax soo gaadheen soo fakadaa dhici karta ka hadduu soo fakado wixii uu soo maqlay oo xaqiiqada ahayd oo runta ahayd ayuu wuxuu ku darayaa boqol beenood kale wadaadkii la shaqaysan jira u imaanaa marka wadaadkii yani waxa weye ama kitaabka furi jiray ama dhulka xarxariiqi jiray ama jimanka ku xidhnaa ayuu marka u imaanaya ee welinimada sheeganaya way wada shaqaystaan qaar badanoo magac wadaado wata iyo shayaaiintu way wada shaqaystaan kiibuu marka warka ku taabanaya wixii kalee beenana ugu daraya markuu boqol beenood sheego wadaadku oy kulli wada been noqdaan halkaasaa runka noqonay noqonaya midaasuu dadka ku harowsana marka markaasaa wax la leeyahay soo kii sanad hebel sheegay inay waxaasi dhici doono sheekh hebel baa sii sheegay sagaal iyo sagaashanka beenooda kale ma muuqdaan leanna tafsiir kalaa loo samaynaa soo wax kala si kalaa laga dhigi markay beentu soo baxdo halkaasaa marka waxa weeye waxay qarinaysaa beenihii kaleoo dhanbay bay qarinaysaa oo lagu dadayaa macnaha sidaas weeyaan marka sidaasi xidiguhu ay u yihiin ayay culimmaduna dambaaburo iyo gantaalo u yihiin shubahaadka iyo beenta iyo baatilka ay dadku faafinayaan taasaa iyadana ay burburiyaan oo lagu baabi'iyaa yacni wax weeyaan ama shubahaadka ama shahawaadka ama zayqa ama ilxaadka ayay ku yihiin kuwa lagu gano macnaha ayb sida eh, muxuu ahaayey shuhubkaas samada oo kale gantaalahaa samada oo kale ama dambaaburada samada oo kale sidoodii kaleyay u yihiin dhulka u yihiin way culimadu saasuu ka wadaa macnaha ayb hum culimmadu alrujuum way kuwa la gano bixaqin xaqnimo kulla mustariqin mid kastoo xadaya samcan maqal maxaa laga wadaa yacni wax weeyaan kii maqalka xadaya dhulka joogay waa midka diinta khaldaya shubahaadka bidaca khuraafaadka muxuu ahay shahawaadka midka diinta khaldaya kaasaa maqalka xadaya sida shayaadiinta isfuulfuulaysaba samada maqalka uga soo xado buu kan bini aadanka ama jinkee dhulka joogana uu isku daya diinta inuu leexiyo isagana waxa waa mustariqu samci waay saasuu ka cabiraya hum rujuumu bixaqin kula mustariqin samcan ka shuhbi sama sida samada mxua shuhubkeedoo kale dambaaburadeedoo kale acdim weyne ama acdim waa cajab eh weyni badanaa bishuhbihim yacni wax weeyaan dambaaburooyinkoodu maxaa yeelay liannahaa iyadu saa'ibatun liannahaa rujumtaasi saa'ibatun mid ku dhacaysa weeye likilajinsayni labada noocba shayaadiina insin midii asiibaysa wey iyo wajinnin ama acni waxaan ka wadaa shayaadiina insin wajinnin labada jinsi waxaan ka wadaa oo ula jeedaa jinka iyo insiga shayaadiintooda duuna bacdihim qaarkood keliya maya bimacnaa qaar keliya kuma dhacayse labada jinsiba wada gaadhayaan labada jinsiba wuu wada gaadhaya manaa ayb saddex khaslo oo xidigaha ee ilaahay tabaaraka wa uu u sameeyey saddexdaba culimadu waa lagu tilmaamaa waa midda koobaadee xidigaha mugdiyadaa lagu hanuunaa culimaduna sidoo kale waa waa midda saddex labaade xidiguhu waa quruxda samada culimaduna waa quruxdii dhulka waa midda saddexaad eh shayaadiinta lagula dagaalamaa xidigaha culimada dhulka joogana shayaadiinta insiga jiniga jinniga lagula dagaalamaa marka saddexdu sife ay leeyihiin xidiguhuba intaba iyadana culimadu way yeelan karaan dhulka markay joogaan hum lhudaatu ilaa ahda sabiili wa ah, ah luljahli can hadyihim dalluu lijahlihimi hum culimmadu alhudaatu waa kuwa hanuuniya khalqiga hanuuniya ilaa ahda asabiili jid midka ugu hanuun badan bay ku hanuuniyaan wa ahluljahli jahliga dadka u saaxiibkiina dalluu way lumeen can hadyihim hanuunkoodiibay ka lumeen lijahlihim jahligooda dartii iyo sababtiibay u lumeen culimmadu waa kuwa dadka hogaanka u haya oo gacanta u haya oo hagaya oo duruqda iyo jidadka jira ka ugu toosnaanta badan ku hagaya oo ku hanuuninaya saas wey baynamaa dadka jaahiliintaee waxmagaradkiihii ayagu ay lumeen inay iyagu xanuuniyaan iskaba dhaafee lafahoodii bay u lumeen oo dariiqii toosnaabay ka lumeen jahligooda dartii bayna la lumeen ayb hum culimmadu alhudaatu waa kuwa hanuuniya khalqiga ilaa ahda sabiil dabcan hanuunintaasi lagama wado waafajin lagama wado waafajinta ilaahay baa iskale ee hidaayada waxaa laga wadaa bimacnaa hidaayatu bayaan yacni dadkay xaqa u caddeeyaan way tusaan waay hidaayada noocaasoo kale ah rususha iyo culimada iyo dhammaan way leeyihin waa midda nebiga loo sugay salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa innaka la tahdii ilaa mustaqiim marka hidaayada noocaasa oo dadka wax loo caddeeya waxa weeyaan rususha iyo culimmada iyo way leeyihiin midda ilaahay khaaska ku ah waa hidaayatu tawfiiq addoommada wixii markuu u caddaado inay qaataan oo la waafajiyo qaadashadiisa taa ilaahay baa iska leh ma laha waa midda nebiga loo diiday sal lla alay oo la yidhi innaka laa tahdi man axbabta cidda aad ma hanuunin kartid taa ilaahay baa iska leh xataa nebi maxamed ma hayo salawaatu rabbi waslamu caleyh saas wey hum iyagu culimmadu alhudaatu way waa kuwa hanuuniya khalqiga ilaa ahda sabiili jid midka ugu toosnaan badan ayay dadka tusaan wa ahluljahli ahlujahliguna jahliga dadka ehelka u ah saaxiibka u ahana dalluu way lumeen can hadyihim bay ka lumeen lijahlihim jahligooda sababtiiyo dartii bay la lumeen wa fadluhum jaءa fii nasi اlkitaabi wa fi lxadiidi ashharu min naarin calaa calami wa fadluhum culimmada fadligoodu iyo cilmigaba jaa'a waa yimid fii nasi alkitaabi qur naskiisuu ku yimid wa fi lxadiidi xadiidka dhexdiisana waa ku yimid ama wa fadluhum fadligoodu ashharu weeye markaa jaa'a waa yimid fii nasi wa fi lxadiidi buu ku yimid ashharu waaye ama jumlada jaa'a waad xaalayn kartaa jaa'a xaal yimid fii nasi alkitaabi wa fi lxadiidi ku yimid ashharu waaye oo markaa ashharu baad ka dhigaysaa khabar ka dhigaysaa ayb ama khabar bacda khabar jaa waa yimid ashharu waay saana waad dhigi mubtada uqadaradi saa wa fadluhum fadligoodu jaaa waa yimid fii nasi alkitaabi naskiisu ku yimid wa fi lxadiidi xadiidka naskiisana waa ku yimid ashharu weeye fadligaasi mid yani waxa weye yani kacad ashharu waaye mid ka caansan waaye min naarin dab oo calaa calamin yacni eh, buur korkeeda saaran carabtu markay rabaan inay yidhaahdaan shaygaasi waa caan ya waa caan waa shay mashhuur ah ayaa waxay yidhaahdaan ashharu min naarin calaa calam ha yacni wax weeyaan buurtu sooma dheera buurtu markay dheer tahay korkeeda haddana dab haddii laga sii shido soo shay la wada arkayo maaha oo caan ah taas wey marka marka wuxuu leeyahay nusuusta fadliga cilmiga culimadu kitaabkana waa ku yimid qur-aanka axaadiista nebigana waa ku yimid wax qarsoonna maba ahe waaba caashogaratay waa caan waay shay walbuu ka caansan yahay fadligaa isagaa macnaha ayb saas daraaddeed baa culimadu ay ka alifeen kutub khaas kutub la yidhaahdo yacnii iyo fadligiisa kutub badanoo khaasa ah, salafkii culimadii culimmadii mutaahiriinta ahaa saas way macnaha ayb yani maala ibnu cabdilbar oo kale waa ka kaalifay kitaabkiisa jaamicu bayaani alcilmi wa fadlihi ayb ibnu cabdilbar sidoo kale khatiibu lbaqdaadi aljaamic liakhlaaqi alraawi wa aadaabi asaamic ibn اlqayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada baxdi wuxuu ku leeyahay aada u dheer oo uu fadliga cilmiga iyo culimmada kaga hadlay taqriiban boqol iyo konton iyo saddex weji oo cilmigu ku fadilan yahay buu ku soo arooriyey gadaal dambana qaybtaas gooni baaba loo saaray waxaa laga dhigay kitaab gooni ah ayaa laga dhigay ayib marka ee fadligaasi ma qarsoono waa waa uun muxuu ahaayey xusuusin mooye fadliga cilmigu waa wax iska cad ayib hadduu saa u cad yahay maxaa dadka u diiday waa waa keeni doonaa wuu ka hadli doonaa halkan wuxuu ka gudagalay markuu halka intaa kasku soo dhammeeyey eh, cilmiga iyo fadligiisa iyo ahlulcilmiga iyo fadligooda markuu intaa kaga soo baxay halkan wuxuu ka gudagalayaa in uu ninkii cilmiga raadinayay la hadlo hadaba hadaad garatay cilmiga sharaftaa leh ee qiimaha leh qiimaha iyo sharafkaana lagu gaadhayo ninkii raadinahayayow jidkaad u mari lahayd ee loo baahnaa wixii lagaaga baahan yahay ayuu marka meesha ka gudagelaya yaa طaaliba alcilmi laa tabqii bihi badala faqad dafirta warabbi اllawxi wاlqalami waqadis اlcilma wacrif qadra xurmatihi fi اlqowli wاlficli wاlaadaaba faltazimi yaa طaaliba alcilmi cilmigaa sharafta le ninkii raadinayayow oo doonayayow laa tabqii ha raadinin bihi cilmiga bedelan wax ka bedelkiisa ah. wax cilmigaa bedelkiisa ha raadinin faqad dafirta waxaad ku guulaysatay faqad dafirta xaqiiqiya waad guulaysatay wa rabbi allawxi waalqalam waxaan ku dhaartay allaha qalinka iyo lowxa abuuray baan ku dhaartay cilmigaasi sidaa u qiimaha badan marka ninka raadinayow waxba ha ku bedelanin wax la raadiyay hadduu u fadli badan yahay oo u qiimo badan yahay bedelkiisa wax kale ha qaadanin yacni wakhtigaaga iyo juhdigaaga iyo dadaalkaaga isaga isugu geeya wax kale ha dhaafsanin adduunyaha dhaafsanin oo kursi iyo jaga ha dhaafsanin oo lacag iyo xoolo ha dhaafsanin oo jaah ha dhaafsanin waxaasoo dhan wada rakhiis waxaan qiimo lahayn ha ku bedelanin oo ha dhaafsanin cilmigaa sharaftale wey manaa ayb maxaa yeelay markaasi yacni waxaa lagugu tuhmi markaa yari atastabdiluuna aladii huwa adna biladii huwa khayr baad noqon yacni ruuxa markuu laba shay oo kala wanaagsan kii wanaagsanaa intuu ka tago kulliita uu ku bedasho yacni waxaa la leeyahay caqligiisaasi wax ka yihiin caqligiisaasi wax ka yihiin ama wuxuusan garanaynin labadan shay uu isku bedelanayo ayuusan qiimahooda garanaynin oo taasaa keenaysa oo adduunyadii baa la weynaatay cilmigii baa rakhiis la noqday waana say u badan tahay waay ayb ya aalib alcilmi cilmiga nidkii raadinayow laa tabqii ha dalbin badalan bihi wax badel ah raadinin maxaa yeelay faqad dafirta xaqiiqiya waad liibaantay oo waad guulaysatay waay waxaad rabtay gaadhay waxaad rabtay heshay maxaa kaloo raadin wey marka maxaad bedelanay warabbi lawxi baan ku dhaartay walqalam wuxuu ishaarayaa cilmigu inuusan ka maarmin qalinkii lagu qorayey iyo looxii ayuu ishaaraya yacni eh, aalibulcilmigu kama maarmo cilmiga inuu taqyiidiyo cilmiga inuu qoro leanna waxa weeye cilmiga haddaadan qorin waa fakanaya inaad qoraalka tala saaratana sax ma aha haddaad uun qoraal keliya wax qoran keliya ku tala gasho oodan cilmigii xifdinin oodan qabanin wax waraaq ku qorani waxba kuuma ah waraaqda waxaa loogu qortaa oo buugga loogu qoro kitaab loogu qoro calashaani inaadan halmaamin ama aada muraajacayso laakiin cilmiga in la qabto u baahan saas daraaddeed baa salafku waxay ka dayrin jireen inuu ruuxu xifdiga ka tago oo uu tala saarto qoraalka tala saarto ayb qur-aankana nebigoo nool sal lla lay baa la qoray axaadiista nebiga sal ly slam qaar ka midana waxaa la qoray nebigoo nool sal lla lay wasalam walow fii saxiixi muslim min xadiid abi saciid nebigu sal lla lay wasalam uu yidhi laa taktubu hayra alqur'aan waxaan qur-aanka inha qorina yacni waxay culimmadu leeyihiin waxaa laga baqay in qur-aankii oo qoran iyo axaadiistu isku darmato qaar waxay leeyihiin nabigu wuxuu diidanaa in daakirada xifdigooda xoog badnayd oo isticmaali jireen waxaad arkaysaa maalan khudbo aad u dheer oo nebigu jeediyey loogu celin maayo halkaa marbay qabanayaan halkaa marbay bay qabanayaan ku celisuma baahna marka daakirada qaybta xifdigoo xoog badnayd yaa nebigu wuxuu ka yaabayay hadday qoraalka tala saartaan inay daciifto adi si la yidhaahdaba way jirtaa wakhtigii nebiga sal lay saxaabada qaarkoodoo ka codsaday inuu u qoro oo uu u ogolaaday sal aley wasalam uktubuu liabi shah oo kale iyo way jirtaa marka qaar baa la qoray axaadiista nebiga sal ley waslm nebigoo nool laakiin axaadiista in la jamciyo waxay bilaabatay cahdigii cumar bni cabdilcasiis radia allahu tacaala canhu waraximahu oo wuxuu u diray alimaam moxamed bn muslim zuhri imaamkii aimada xadiidka ka caanka ahaa ayaa tadwiiniyey xadiidka waa qarnigii koobaad aakhirkiisii ayaa bilowday axaadiista in diiwaan loo sameeyo halkaasay ka bilaabatay marka marka eh, muxuu ahaayey waxaan ka waday eh, qalin iyo waraaq iyo loox iyo wuxuu wax ku qoro ardaygu kama maarmo taasuu tilmaamaya waqadis ilcilma wacrif qadra xurmatihi fi lqowli walficli walaadaaba faltazimi waqadis nazh sharaf alcilma cilmiga nasah wacrif garo qadra xurmatihi xurmadiisa qadarkeeda garo fi lqowli odhaahda dhexdeeda waalficli iyo falkiyo ficilka dhexdiisa waalaadaaba aadaabtii cilmigana faltazim laazim faltazim alaadaab waa mafcuul muqadam ah iltazim bay mafcuuluta ayb waxaa ka mid a cilmigii haddaad raadiso aadaabtiisa waxaa ka mid inaad cilmiga ixtiraamto ood sharafto oo aad cilmiga qadariso ayb kutubta cilmiga ku qoran yahay cilmiga lafahaantiisa inaad qadariso ood nasahdo ood sharafto ood qiimayso waa laga maarmaan ayb maxaa yeelay haddaad cilmiga aad yaraysato ama fududaysato ama nooc taxqiira ku samayso ama isla weynan kula dhaqanto barakadiisaaad waayeysaa adii xaqiiq haddaad cilmigii kutubti aad wax ka baranaysa iyo cilmiga la lafahaantiisii haddaad ixtiraamkiisa siin weydo laguu barakayn maayo waxaa laga yaabaa inaad xambaartood qaaddo laakiin baraka la'aan cilmi baraka la'aan inaad qaado marka waqadis ilcilma wacrif qadra xurmatihi xurmadiisa qadarka uu dhan yahayna garo ayb fi lqowli waxa uu ka wadaa hadalkaaga cilmiga markaad taqdiisinayso hadalladaada ku taqdiisa oo markaad hadlayso hadal adabsan oo sharaf cilmigii aad ku sharfayso ku hadal falkaaga iyo ficilkaagana ha ka muuqato inaad cilmigii sharfayso xurmada cilmiga hadalkaagana ha ka muuqato ficilkaagana ha ka muuqato walaadaaba faltazimi cilmigu aadaab buu leey aadaabtiisana laazim aadaabtaa wax badan buu sheekhu sheegi doonaa oo aadaabta waxay u qaybsantaa aadaab ficliya iyo aadaab qowliya aadaab maca asheykh aadaab maca alkitaab aadaab maca azumala maca alطalaba yani aadaab maca alcilmi daatihi yacni aadaabta cilmiga uu leeyahay laazim haddaadan aadaabtiiyo akhlaaqdii cilmiga lahayn markaasi waxa weeye waad qaawantah ayb wاlaadaaba aadaabtana faltazim laazim wاjhad bicasmin qawiyin la nhinaa'a lahu low yaclamu almar'u qadra alcilmi lam yanami wajha dadaal bicasmin go-aan adag ku dadaal bicasmin go-aan adag adoo u saaxiib ah go-aankaasoo qawiyin xoog badan go-aankaasoo lan hinaa'a lahu laabid laabad uusan u sugnaanin lan hinaa'a wax laabad ah lahu isagoo uusan u sugnaanin low yaclamu hadduu ogaan lahaa almar-u ruuxu qadra alcilmi cilmiga qadarkiisa hadduu ogaan lahaa iyo sharafkiisa lam yanami mausan seexdeenba waxaa ka mid a aadaabta cilmiga markaad dalbayso inaad la timaado casiimo saadiqa alcasiima go-aan adag go-aan adag inaad la timaaddo oo aan laabmaynin yacnii markii eh, go-aanku adag yahay haddii wax adagi ka hor yimaado inuu jabiyo oo jiiro mooye ka soo noqon maayo haddii go-aankaagu daciif yahay markii wax yar ka hor yimaadaba caqabad yar markay ka hor timaadaba waa soo noqonaya waa jabaya marka casiime iyo go'aan adag oo aan soo laabanaynin cilmiga ku raadi oo juhdi noocaas juhdi iyo casmi ula imow ayb ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah xirsi baa la rabaa juhdi iyo inuu casiimo ula yimaado waa kii ducada nabigeennu a sal lla alay waslam allahuma innii as'aluka ahabaata fi اlmri wاlcasiimata cala اrushdi ibnuqayim wuxuu leeyahay waa labada qodob ee bini aadamku inuu mataalibtiisa gaadho ay ku taagan tahay way inuu casiimo adag leeyahay markuu shayga gelayo markuu galana inuu ku sugnaado usan ka noqonin marka horena casiime adag uu ku gala macnaha ayb leanna waxa weeye cilmiga sidiisaba maadaama uu sharaftaa leeyahay durduro laguma helo markaaba layska kaasiin maayo caqabaad buu leeyahay imtixaanaad buu leeyahay wuxuu leeyahay howlo adag buu leeyahay waa lagu fiirinaa haddaad iska tahay labaclabca marka horeba iska tijaabi hadday kaa ahayd iska tijaabi haddee iska tijaabi adigana waa lagu tijaabinaa kadibna meesha ugu horraysa abad ku fashilmi maba soconaysidba mar marka qaarkood waxaa laga yaabaa dhinaca waxaa lagaa soo gelayaa biilkii iyo masruufkii baan isqabanayninba arday baa tahay waad gaajoon waad rafaadi isukaa qaban mayso ya maxaa samayni marka war wax la wadi kara maya ugu dishay meesha meesha ka carara haddaad tidhaha khalaas waaba intaaba marka qaarkood waxaa laga yaabaa fanigii aad dalbaysay cilmigii inuu kuguba adkaadaba oo daqaajin weydaba hadaad mar isku daydo mar labaa isku daydo oo kuu furmi waayo haday casiimadaadu daciif tahay waad carari waan waxaan usuululfiqikan lamama baran kare kadeedka kadibna waxa weeye xadiidka iyo qur-aanka ii fasir usuulfiqi ma garan karo naxwo ma geli karo waxaasi geli waaye i geli waaye marka haddaabaad marka horeba niyadaadu daciif tahay ma wadi kartid waad jabi waxaad raadinaysaa halis ah maadaama waxaad raadinaysa uu khatar yahay jidka loo marayo jid fudud ma marka marka waxaad u baahan tahay juhdigeedii iyo casiimadeedii iyo sabirkeedii inaad la timaado haddii kale meel ka gaarhi maysa sidaas wey macnaha wajhad bicasmin qawiyin la nhinaa'a lahu waxaa la sheegaa wallahu aclam <clears throat> culimmada nin ka kisaa'i bay ku sheegeen qisadaasay u sugantaha ma aqaanay imaam alkisaa'i imaamkii ee eh, cilmiga sarfiga imaamka ku ah a'immada mujtahidiintu ka mid ah fii sarfi khaasatan <clears throat> alimaam kisaa'i ayaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu dalbay cilmiga sarfiga waa cilmi ka mid a ah culuumta luqada carabiga marka cilmigiibaa u furmi waayey wuu ku rafaaday mar uu fahmi la'yahay ku rafaadsan yahay oo faclale iyo ficlun iyo facale iyo waxan uu garan la'yahay awsaantan iyo waxan ku wareersan yahay oo inuu isaga tagaba joogo inuu bal wax kale raadi u isleeyahy ayaa waxaa la yidhahdaa wuxuu soo maray maalin isagoo socda ee quraanjo wadata waxay cunto oo derbi fuulaysa quraanjadii marka markii derbiga fuushay waxay socoto way soo dhacdaa iyadiina way tabar yar tahay wax culusna way wadata derbina inay fuushay rabta way soo dhacdaa haddana way isku daydaa haddana way soo dhacdaa haddana waisaguna wuu fiirsanaya wuu taaganya say ugu noqonays ugu noqonays oo isugu dayays oo isugu dayays bay markii dambe derbigii baarka uga baxday meeshaa darsi baa uga soo baxay imaamu kisaa'i quraanjadan yartee nafta yar baaba qasadkeediiyo ujeeddadiis say u wada ka salgaadhaye anigoo bini aadanoo intan ilaahay ila ekaysiiyey inaan hadda sarfi ka cararo sarfi inaan ka cararo sax maaha wuu ku madax adeygay ilaa markii dambe uu noqday bay yidhaahdaan imaam min a'immati cilmi sarf ah, maraajicda cilmiga sarfiga loogu noqdo noqday marka yani waa uun miaal qisadu ama ha sugnaata ma sugna laga wadaa waa miaal cilmigani wuxuu baahan yahay sidiisaba culumtu waxay u baahan tahay adkaysibay u baahan tahay wajha dadaal buu ku yidhi bicasmin casiimo qadri ahli اlcasmi ta'ti اlcazaa'im waay ah, kolba qiyaasta casiimadaadu dhan tahay baa wax lagugu siiyaa wajha dadaal bicasmin ku dadaal qawiyin oo xoog badan kaasoo lan hinaa'a laaban lahu isaga uusan u sugnaanin oo aan derbiyada ka soo noqonaynina jiiraya oo bir ah low yaclamu hadduu ogaan lahaa almar-u ruuxu qadraalcilmi cilmiga qadarkiisa iyo sharafkiisa lam yanami muusan seexdeen yacni hurdadaa ku yaraan lahayd waay calashaani waxa uu dalbayo daraaddii saas daraaddeed baa culimada sunnadu raximahum llahu tacaala waradiyahum wa radiya canhum yacnii markay cilmiga dalbayaan hurdadoodu way yaraan jirtay hurdadoodu way yaraan jirtay waxaa laga yaabaa habeenkii inuu dhowr goor soo kaco yacni sariirtuu ku jira ama wuu jiifaa isagoo jiifa ayaa waxaa ku soo dhacaysa masalaa ku soo dhacaysa xadiid buu maalan yuu rogrogayaa ama aayad buu tafsiirkeediiyo macnaheeda rogrogayaa marka latiifa kusoo dhacaysa faa'iido casiisa ah baa kusoo dhacaysa waa saqdhex sariirtuu ka boodahayaa wuu qorayaa marka leanna marka haddaadan qorin way fakani soo maaha waxaa laga yaabaa habeenkii intaasoo jeer inuu hordada ka soo boodo calashaani faa'iido kusoo dhacday inuu muxuu ahay uu sajiloo qoro sida laga sheego alimaam eh, bukhaari oo kale ardaygiisi moxamed ibn xaatim ibn waraaq wuxuu leeyahay kaana abuu cabdilaahi idaa kuntu macahu fii safarin abuu cabdilaahi bukhaari wuxuu ahaa buu yidhi markaan safar nahay hal guri baana kulmin jiray buu yidhi hal guribaa dad safarood wada socotaa waxaan arki jiray buui habeenkii halkii habeen shan iyo toban goor buu hurdada ka soo boodi jiray buuhi oo intuu soo kaco nalka shito ayuu wax qori shan iyo toban ilaa labaatan goor hurdo habeenood labaatan goor ka soo kacday ka war ma hurdaaba meesha tahallaba inta muxuu usoo boodayaa bimacnaa waxa weye cilmi waay ayb marka hurdadaa yar markaasuu intuu dabka shido ilan markaasi ma jirin yani waxay shidan jireen baada dubladda dubladda iyo faynuusta iyo waxaasay shidan jireen waxaasuu shidahayaa markaasuu wax ku qoraya ayb qaar ka siday baashaasi faynuusta ah wax ugu qorayeen ayay ku indhabeeleen maa ziltu aktub wuxuu ah waan malinayaa alimaam ibnu kaiir caleyh raxmatullah jaamiculmasaaniidka markuu qoray baa laga sheegaa yacni kama zuulin inaan qorayo faynuustuna iftiimayso ilaa indhahaygii tageen uu ku indhabeele macnaha marka waxay raadinayaan baa qiimo la leh wixii kale oo dhan ee rakhiiskaa marka way uga tegayaan marka haddii waxa uu raadinayo uu garanayo hurdada waa yarayn laha wey macnaha ayb wاnusxa fabdulhu liلطulaabi muxtasiban fi الsiri wاljahri wاlustaada faاxtarimii wاnusxa naseexadii ninkii cilmiga dalbayay baa lala hadlaya wاnusxa naseexadii fabdulhu si liطulaabi ardada si muxtasiban xaal aad tahay mid ajir raadsanaya fi siri qarsoodida dhexdeeda iyo waljahri muuqashada dhexdeedaba walustaada sheekhana faxtarimii ixtiraam aadaabta waxaa ka mid a taalibulcilmiga laga rabo in uu ardada cilmiga la baranaysa uu u naseexeeyo lanna addiinu nasiixa soo maha ah, jariir bni cabdillaahi waa kii lahaa waxyaalaha nebiga aan beecada kula galay waxaa ka mid ahaa annusxi likulli muslim marka ardaygaad wax isla barataan ee saaxiibka tihiina darsiga isla qaadanaysaan wasaaxibi biljambi buuba soo geliba yacni xaq khaasuu kugu leehay ayib marka waa inaad u naseexayso nasiixada maxaa la yidhahdaa inaad khayr la rabto oo daacad u tahay ood khayrkiiyo wanaaga la jeceshahay sidaas wey macnaha oo wixii aad ku dhaanto ee aad u faa'iidayso ardada aad wax isla barataan leanna ardadii way kala aqoon badan tahay way kala fahmo badan tahay soo maa haddaad wax ku dhaanto ardada u faa'iidee u naseexee wixii tala aad ku dhaanta sii saasaa adigana ilaahay cilmiga kuugu barakaynaya ya leanna wax weeye markaad adiga ixsaan samayso ilaahay baa ixsaan kuu sameeyey soo maha cilmigan waa lagu siiyey haddii lagu siiyey adiguna dadka ha ka hagranin ha kaga bakhayle saas wey macnaa wa axsin kamaa axsana allah ilayka wey macnaa aadaabtay ka mid waxaan meesha ku jirin ardadu inay isxasado ardada inaad xasado inaad wax ka qarsato inaad qishto inaad ciqi inaad u qaaddo muxuu ahay xiqdi iyo caloosha wax ugu qabato oo maya arday baa tahay ardadaa walaalahay wax kula baranaya wanaag iyo khayr la jeclo wey manaa u naseexay ayb nasiixadaasi marka waxay noqoni fi siri gooni ahaan hadduu ardaygu maalan khaladaad galo oo akhtaa iyo mukhaalafaaad shaksiya galo si hoose oo gooniya ugu naseexay ha fadeexaynin maxaa yeelay hadaad ceebihiisii dadka dhexdiisa ku sheeg sheegto oo dadka dhexdiisa dadkii oo maqlhaya wax u sheegtood u naseexayso waad fadeexaysay taa naseexo waa fadeexo soo marka siri waa markii waxyaalaha isaga ku khaaska ah si gooniya ula bax si gooniya ugu sheeg meel babliga iyo muxuu ahay bannaanka ugu naseexaynin fi siri calankana waxaa la an marka waxay noqonaysaa atashhiir baa la yidhaha atashhiir tashiir atashhiir bilmukhti ayib yani lama ogola ma nafcina maba keentaba dadka hortooda in ruuxa lagu fadeexeeyo wax kuma qaato ruux markaaba naftiisii iyo shaydaan baa iskaashanoo wixii bayba ku diriba wax iska celi baa geli ah, bedelkuu qaadan lahaa wuu dagaalami aduguna ujeeddadaadu saa ma ruuxan inaad u faa'iidaysay marka fi siri calankana waljahrina wuxuu ka wadaa waa duruusta caamka marmar ah. baa si jahri ah naseexadu u dhiciyo khudbaad jeedin darsi baad jeedin muxaadaraad jeedin ardadii baad la wada hadlaysaa adoo ninna magacaabin si guud marka ugu naseexee yaa min baab maa baalu aqwaamin ilaa nebigu saasuu dhihi jiray sal lla alay wasalam markay wax dhacaan asaga oo raggii sameeyey iyo dadkii sameeyey garanaya haddana ma dhahayo hebel iyo hebelow maxaad waxaa u samayseen laakiin wuxuu dhahayaa dad waxaa iyo waxaa sameeyey maxay ula jeedaan dad kuwo ah. dantiina waa la gaadhay ayagiina lama fadeexaynin saasaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u badnaa marka wax wey jahriga taasoo ka wada si guud markaad wax u jeedinayso yani wax wey naseexo guud wey markaas wanusxa naseexadii fabdulhu dhiib litulaabi ardada u dhiiboo si oo u naseexee muxtasiban xaalan tahay mid ajir raadinaya iyaga aan kaga rabin waxba asxaabtaadaas iyaga waxba kagama rabtid ammaan kagama rabtid shuhro magac kagama rabtid xoolo kagama rabtid laakiin muxtasiban baad ajir kaga rabtaa ayb fi siri qarsoodida dhexdeeda ugu dhiib waljahri iyo muuqashada dhexdeeda walustaada ustaadkiina faxtarimi ixtiraam halkaana wuxuu kaga hadlay sheekhaaga waa inaad ixtiraamto sheekha aad darsiga ka qaadanayso waa inaad ixtiraamtood qadariso ayb haddii aad ixtiraami weydo sheekhaaga bimacnaa cilmigaaga barakala la-aan baa ku dhacda ayb cilmigaa aad baratay barakala la noqdaa haddaad sheekha ixtiraami weydo waa arrin muhima oo aalib cilmiga looga baahan kutubta ka hadasha aadaabu talabkuna qodobkaasi si fiican bay u faahfaahiyaan maxaa looga baahan yahay taalibulcilmigu inuu ardaygiis inuu sheekhiisa kula dhaqmo leanna sheekhu waa bimansilati alwaalid oo kale waay waa waalidka oo kale waay waalidka wuu ku dhalay laakiin cidda indhaha kuu furtay oo xaq iyo baadilka ku kala tustay waa waa ninka sheekheed wax ka baratay waay wabitaali xaq buu kugu leeyahay oo inaad ixtiraamta ah waa kii xadiidku nebigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee rasuulku dhihi jiray sal lla alay wasalam saddex weynayntoodu ilaahay weynayntiisay ka mid tahay soo maa waxaa ka mid a ruuxa cilmiga iyo qur-aanka xambaarsan ixtiraamkiisa iyo qadarintiisa ruuxii aan caalimka naga ixtiraaminna naga mid maaha waa kii xadiiska nebiga sal lla ly slam wuu keeni doonaa insha allahu tacaala siyaaduu keeni doonaa walustaada faxtarimii saas daraaddeed bay culimmada salafku ridwaanullaahi calayhim culimadooda ay aada u ixtiraami jireen ayb baa kii lahaa eh, alimaam eh, shaafici buu ahaanu malaynaya eh, sheekhiisii buu ahaanu leyth miyuu ahaa wuxuu dhihi jiray xagga masar lugaha uma jeedinin inta aan ka ogaaday sheekhaygii inuu joogo waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan waaba huluwi taas ya waaba hulubi iyo ka badbadin laakiin a'immada selafku ridwaanullaahi calayhim siday culimmadooda u ixtiraamayeen sidaas ixtiraamka ay culimmadooda siin jireen baa ilaahay cilmigooda wuxuu ka dhigay cilmi naafica saas way macnaha baynama aad arkayso rag cilmi ah oo culimmadooda inay ixtiraamaan iska dhaafee bannaysanaya cirdigooda bannaysanaya oo hilibkooda cunaya bal iska dhaafay dhiiggoodiiba bannaystayba laayeyba ya ninkii sheekha ahaye ka soo saaray shirkigii qubuurta ka soo saaray isagoo qabri dul fadhiya oo muxuu ahaayey meyd tuugahay oo carada ismarmarinahay ayuu halkaasuu ka soo qabtay markaasuu tawxiidka baray markuu tawxiidka baray oo xoogaa joogayna wuxuu yidhi sheekhow gaal baa ya kadibna sheekhii wuu ka takhallusay waaba dilayba marka kaasi inuu khasaarsan yahy ma shaki ku jira shaki kuma jiro saas daraaddeed walustaada faxtarimii ayb la'iim ha noqonin wanaagga wanaag kaga jawaab wanaagga lagu siiyey abaalkiisu waa wanaag xumaan maaha wamarxaban qul liman ya'tiika yatlubhu wa fiihi muxfad wasaaya almustafaa bihimi wamarxaban qul waqul waxaad tidhahdaa marxaban soo dhowaada dheh liman ku dheh ya'tiika kuu imaanaya yatlubhu cilmiga xaaluu raadinayo wa kuwaa dhexdooda cilmiga raadinaya ixfad xifdi wasaaya almustafaa nebiga dardaaramadiisii bihim iyaga uu ka dardaarmo wuxuu ku leeyahay haddii inta ilaahay kugu sharfo aada cilmi iyo aqoon yeelato oo cilmigaaga loo baahdo oo ay ardadii cilmiga raadinaysay kuu timaaddo ardadaa cilmiga raadinaysa soo dhoweey waxaad ku tiraahdaa marxaban soo dhowaada yaa wejiga u fur gogasha u dhig waxay kaa rabaan u fududee ha ku adkaynin ilan cilmiga midhihiisii waay cilmigu sakuu leeyahy sida xoolaha sakadu uga goodo baa cilmiguna sako u leeyahy sakada cilmiga bixi soo maa dadka raadinayana soo dhowee saasuu ku leeyahy ayib mucaamalo wanaagsan kula dhaqanoo soo dhowee ayib wa fiihi maxfad wasaaya almustafaa bihim wuxuu ka wadaa nebigaa ka dardaarmay dadka dalabatulcilmiga hadday yidhaahdaanoo cilmiga raadinaya nebigaa ka dardaarmaye dardaarankii nebiga xifdi oo dadkaa cilmiga sharciga dalbaya dardaarankii rasuulku ka dardaarmay sal alla alay waslam ilaali buu ku leeyahay ayb arrintaa iyadaa si khaasa xadiidka ugu soo arooray waa xadiis daciif laakiin nusuus caama ku tusaysa ayb nabiga sal ley waslm waa kuwii markay wufuuddu u yimaadaan xadiiska daciifka ee kusoo arooray waa xadiidka eh, yani wax weeyaan eh, eh, ninka la abu haruuna cabdi wuxuu leeyahay abu saciid baan u imaan jirnay markaas wuxuu dhihi jiray marxaban biwasiyati rasuuli lahi sal ley waslem dardaarankii rasuulka kusoo dhowaada ina annaasa nabigu wuxuu ina annaasa lakum tabacun waina rijaalana ya'tuunakum min aqtaari اlaraadiin yatafaqahuuna fi اddiin faida atowkum fastawsuu bihim khayran xadiidkaas dardaaranka nebiga uu ka wado waa daciif yani waxa min xayd isinaca alxadiiiya xadiidku ma sugna laakiin xadiis kaloo jirta oo macnaha laga faa'iidaysan karo waxaa ka mid a nebiga sal lla ly waslem markay u yimaadaan wufuudda qabaa'isha ka socda oo iimaankaiyo islaamnimadiiyo cilmiga raadinaya nebigu wuxuu dhihi jiray marxaban bilqowmi hayra khazaaya walaa nadaama sida wafdigii reer cabdiqays oo kale hayra khasaaya walaa nadaama idinkoon murgin qoomamoonin soo dhowaada waxay rabaan baa marka loo fududaynaya marka haddii aad marxaladaa gaadho inaad wax akhrinto oo dadka cilmigaaga loo baahdo ummadda cilmiga raadinaysa u fududee ha ku adkayn wey macnaha waqul waxaad tidhahdaa marxaban soo dhowaada yacni saadaftum marxaban saas wey macnaha saadaftum ama xalaltum fii makaanin raxbin meel waasaca ayaad hesheen waay asalka kelimadoodaa wey qul waxaad tidhahdaa marxaban soo dhowaada liman cid yaatiika kuu imaanaya yatlubuhu cilmiga xaal uu raadinayo wa fiihim iyaga dhexdoodana ixfad waxaad xifdidaa wasaaya almustafaa nebiga dardaaramadiisii bihim iyaga uu dardaarmay oo uu in la soo dhoweeyo oo loo dabco wejiga loo furo dantooda loo fududeeyo arrintaa wasiyada iyo dardaaranka xifdiyo ilaali wey sidaas weeyaan waniya tajcal liwajhi illaahi khaalisatan ina albinaaa biduuni اlasli lam yaqumi wuxuu wadaa aadaabtii soo ardada wax kula baranaysa sheekha wax ku baraya cilmiga la fahaantiisa soo maa haddaad sheekhii tahay ardadii kuu soo baahatay ama adoo ardayaba ardadu waa ku baahan kartaa intaasuu ka soo hadlay aadaabtii marka sii wadaa wuxuuhi waniya tajcal wajcal waxaad yeeshaa anniyata niyada liwajhi illaahi ilaahay wejigiisa darteed ka dhig khaalisatan xaalay tahay mid ilaahay u gooni oo saafi ah maxaa yeelay ina albinaa'a dhismuhu biduuni l asli asaas la'aantii lam yaqumi ma istaago cilmiga niyada aad ku raadinayso waxaad ka dhigtaa ilaahay dartii weji ilaahay maxaa yeelay niyadu iyada asaasa waa asaaska cibaadaadku ku dhismaan cilmiguna ku dhismo xadiidkii nebiga inama alacmaalu binniyaat yacni acmaashu niyay ku taagan tahay niyay ku xidhan tahay wa innamaa likulli imriin maa nawaa marka niyada sax niyada saxo oo marka horeed cilmiga dalbaysaba niyadaad ku dalbaysa ha noqoto ilaahay dartiiy inaad jahliga ka baxdo cibaadada saxato ilaahay raalli geliso sharafka cilmiga aad ilaahay ku siiyo aakharad janno ku gasho cadaab kaga badbaado waajibka inaad gudatood ummadda gaadhsiiso niyadaadu niyo saxsana noqoto laakiin marka horead cilmiga dalbaysaba hadday niyadaadu noqoto niyo khariban ya asaaskii guri asaasku iyo jiriddu ka khariban tahay kor ma dhismayo soo maaha hadday niyadu hallowdo faracuna waa hallaabaya saas wey macnaha ayib yacni Eh, waxay yidhaahdaan eh, addilu laa yastaqiimu maxay dhihi jireen walcuudu acwaj ya hadday eh, laantu qalloocsan tahay hooskeedu miyuu toosi ya geed qalloocsan ama laan qalloocsan hooskeeduna waa qalloocaya waa qalloocsamaya soo maa marka hadday niyadu qalloocato wixii kale ee ku dhismi lahaa oo dhanna waa qallocsamaya waana aafada casriga haddayna haysato waa aafatulcasri wey hadda wax cilmiga waagii hore ardada cilmiga shareecada dalabtahay waxay u dalbi jireen ka ugu roon sheekh noqo sheekh noqo sheekh inuu noqdona niyad xun ma ah ma garat laakiin hadda waxyaalo badan baa soo galay dakhan baa galay qiiq baa galay ujeeddooyin kalaa soo galay jaamacadaha iyo madrasooyinka iyo waxaanaa soo geliyey shahaado raadi wadiifo ku raadso shaqo ku hel halkaasay bahashii martay markaasay baraka beeshay saas daraaddeed baa dakaadiradii badatay oo jaamiciyiintii bateen oo inta soo takharujaysa oo haddana ay noqotay muxuu aha wax waliba xaalkiisa ogyahay sababtu maxay tahay asalkii bay ka hallowday waxay dhihi jireen xaraf xarif alif ku hallaabay maxay ahay albaqara kuma hagaago soo maha ma hagaagayso marka leanna niyadii baa fasaaday niyada in la saxo way marka marka niyada tasxiix weliba niyada saxideedu markaa hore uun uma baahneen mar walba waxay u baahantay inaad muraajacayso niyadu way kula fakani markii hore adoo niyadaada wanaajiyey baa laga yaabaan marka qaarkood inay dhinac kuula oranto marka kolba ka warhay waa kii sufyaan thawri lahaa maa caalajtu shayan ashadda calaya min niyatii liannaha tanqalibu calaya shay niyadayda ka adag oo aan la dadaalay maba jiraba maxaa yeelay say u joogtoon bay ugu gadoomi say u toosnaydoo iigu fiicnayd umay dhinac kale u fakani haddana waan soo qaban maanta dhan baan celcelinaya kol iyadoo kursi doonaad arki mar waxaad arki iyadoo baab kale furatay mar waxaad arki waxoogaa iyadoo xooladoon ah mar iyadoo magacdoon oo shuhra raadisa kolba dhinac bay kuula fakani waan soo qaban buu yidhi dagaal baan ku wada jirnaa aniga iyadii saasuu tilmaamay marka mar walba waxay u baahantahay muraajacay u baahantay ayb alimaamu axmed bn xabdalcali raxmat ullah ayaa waxaa la weydiiyey xadinaa maa afdal acmaal baa la weydiiyey waxaad nooga warantaa camal la sameeyo ka ugu fadli badan noo sheeg markaasu wuxuu uhi alabu lcilmi in cilmiga la raadiyo shareecada waxaan ku nidhi buu liman cilmiga in la dalbo yuu u fadli badan yahay wuxuu idhi liman saxat niyatuhu ruuxa niyadiisu ay asaxday oo niyo saxa ku gala markaasaa waxaan nidhi buu wa ayu shayin yusaxixu niya niyada maxaa saxiixiyo saxa wuxuu yidhi yatawaadacu fiihi wayanfi canhu ljahla cilmiga waa inuu isu liido waa inuu dhulka isu dhigo ya waa inuu jahligana ka saaro yani waxa weya waa inuusan wax kurxadi adduunya ku raadinin waay sidaas weyaan ina albinaa'a biduuni اlasli lam yaqumii waa qaacida muhima waay ayb maa fasada asluhu fasada farcuhu waay ayb maa buniya calaa fasidin fa huwa faasid waniyata niyadii ijcal ka yeel taa macnaheedu ma aha haddii aadan niyadu kuu fiicnayn cilmiba ha baranin ma aha ee waxa weeye niyadiina sax cilmigana baro hadday niyadu kaa xumaato culimmada selafka waxaa ka sugan inay yidhaahdeen cilmiga markii hore niyo xun baan ku gallay laakin aba ilaa an yakuuna lillah isagaa markii dambe na qasbadayba oo ilaahay dartii naga dhigay mar baa waxaad bilaabi wax laakiin dhexda markaad marayso isagaa ku qasbi oo xoog ku xoogi marka cilmigii niyad xun baan ku gallay ujeeddo xun laakiin isagii baa markii dambe jidkiina qabadsiiyey oo niyadii noo saxay ayay dhihi jireen marka gal haisdhihin ele marmar baa shaydaanku wuxuu kaa soo gelayaa oo dad badan ka soo galaa cilmiga ha raadinin maxaa yeele niyadaadaaba hallaysanba niyadaada halaysan saas daraaddeed niyadii niyadiibuu ruuxii ku mashquuli marka cilmigiiba wuu ka tegey leanna niyadii ima saxan uu leeyahy waa waswaas dadka qaarkood gala way macnaha waniyata wajcal yeel anniyata liwajhi illaahi khaalisatan ina albinaa'a dhismuhu biduuni ilasli asaas la'aantii lam yaqumi ma istaage asaaskii lagu istaagi lahaa waa ikhlaaska ila waa cibaado cilmiguye cibaadana waxay u baahan tahay kulligeed ikhlaaskaasay u baahan waman yakun liyaquuna annaasu yatlubuhu akhsir bisafqatihi fii mowqifi nnadami waman yakun ruuxii ahaaday yatlubuhu mid dalbaya cilmiga liyaquula annaasu dadku say u yidhaahdaan darteed si dadku u dhahaanoo u ammaanaan darteed ruuxii cilmiga u dalbayey akhsir alla khasaaro badana bisafqatihi yaa heshiiskiisaa uu galay iyo caqdigaa uu galay khasaaro badana fii mowqifi nadami mowqifka nadaamadda qoomamada mowqifkeeda meesha la qoomamoon doono marka la taagan yahay oo aakhara macnaha beydkii horuu raacsan yahayoo ruuxii niyadu ka hallowdo oo niyo xun cilmiga ku galaay ruuxaasi waxa uu galay waa shay aada u xun waay maxaa yeelay cilmigii sharafta lahaa ee jannada jidkeeda ahaa ee jannada lagu geli lahaa asagu markaa naar buu ku gelaya niyadan halowday ayaa keenaysa inuu naar ku galo waa kii xadiidkii fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra yani cidda ugu horraysaee naarta lagu hurin doono saddex buu nebigu ka dhigay sal alla alay wasalam saddexda waxaa ka mid a ah, rajulun tacallama alcilma wa callamahu wa qara'a alqur'ana nin cilmiga bartay oo dadka sii baray oo qur'aanka aanka akhriyey fa utiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa meeshaa la keenayaa markaasuu ilaahay wuxuu aqoonsiinayaa wuxuu barayaa nicmooyinkiisi nicmooyinkii loo galay wuu garanayaa marka wuu qirayaa markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay famaa camilta fiiha nicmooyinka aan ku siiyey maxaad ku samaysay markaasuu wuxuu leeyahay tacallamtu alcilma wa callamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aana cilmiga adiga dartaabaan ilaah u bartay dadtaabaan dadka u baray qur baan dartaa u akhriyey waxaasuu daldalaya nicmooyinka aad siisa halkaasay ku baxeen markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahy kadabta beentaa waay walaakinaka tacallamta liyuqaala caalim wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari waxaad cilmiga u baratay inay dadku ka ammaanaan darteed in la yidhaahdo waa caalim yaa hebel soo ma ah mas'aladuu ku dhufta lagagama daba dhufto khatar waay in lagu ammaano yaad u baratay kow qur-aankana waxaad u akhriday in lagu yidhaahdo qaari waay ah, qaari waa ninka qur-aanka looga dambeeyo in lagu ammaanaad labadaba u samaysay kadibna uma amara bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar amar baa ilaahay bixinaya wuxuu leeyahay qabta oo weji wejiga u jiida wejigiisaa lagu jiidaya dhulka ilaa naarta lagu tuuro soo ma jeed qur-aankii la bartay maxaa ka dhashay naar cilmigii la bartayna maxaa ka dhashay naar cilmigii dadka la barayna maxaa ka dhashay naar kulli maxaa keenay yah niyada xun baa keentay niyadaasaa marna cilmiga waxay ka dhigaysaa inuu darajaadka ugu sarreeyo ku siiyo lagugu siiyo sababtii marna darakaadka naarta ugu hoosey inaad ku gasho niyadaa marka ka dhigaysa waa asaaska marka wax ku dhisan yihiin saasuu ka wada waman yakun ruuxii ahaaday yatlubuhu cilmiga mid dalbaya liyaquula si ay u yidhaahdaan darteed annaasu dadku say dadku u oo u hadlaan oo u ammaanaan darteed akhsir tacajub akhsir alla khasaaro badana bisafqatihi absir bihi wa asmic oo kale waay ah, ayb akhsir bisafqatihi fii mowqifi nadami qoomamada mowqifkeeda meesha la qoomamoon doono marka la taagan yahay ama qoomamada meesheeda oo qiyaamada ah macnaha maalinkaas ilna waa la oo maalinka qiyaamada ah khalqiga intooda badan way qoomamoon doonaan waman bihi yabtaqi dunya falaysa lahu yowma alqiyaamati min xadin walaa qasami waman ruuxii yabtaqii raadinaya bihi cilmiga sababtiisa addunyaa addunyo ku raadinaya falaysa uma ahaanin lahu isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min xadin wax dheef ah walaa qasamin iyo qaybtoona aakhare qayb iyo dheefkuma laha ninkii cilmiga cilmiga diinta laga hadlayahay u raadiya ama u dalba adduunyo daraaddeed inuu magac ku helo ama jago ku helo ama xoolo ku helo waxyaalahaasi ha iska yimaadeen niyadaa waxaa la yidhaahdaa waa niyo asli ah iyo niyo tabaca niya haanawiya tabaca waxaa la yidhaahdaa adigu kumaadan talagelin laakiin way iska timid haddaabad cilmi baratood ummadda u adeegtood barto way iska imaani ammaantu way iska imaani adigu ha u qaste xagga ilaahay bay ka timaadaa ogow haddaad khalqiga ka raadiso waad ku fashilmi maxaa yeelay cilmiga iyo ilaahay waxyaalaha uu bixiyo in ilaahay ku siiyo xagga allay ka timaadaa waa kii xadiidka nebiga sal alla alay ilaahay hadduu adoon jeclaado jibriil buu u yeedhaa jibriilow hebel waan jeclahaye jeclow markaasuu jibriilna jeclaadaa jibriil malaa'igtuu u dhawaaqaa wuxuu yidhaahdaa hebel ilaahay baa jeclaadaye malaa'igay jeclaada way jeclaanayaan jacaylkaasaa dhulka loo soo dejinayaa markaasay ma khuluqaadkii addoommadu jeclaanayaan marka jacaylka xaggee laga raadiya haddaad rabto xataa dadku inay ku jeclaadaan oo ku ammaanaan xagga alla laga raadiya haddaad ayaga ka raadsato waad ku fashilmi soo ma waana mid aadamaha haysata dhibka dadka haysta kaa isagaa marka cilmigii haddaad adduunyo ku raadsato aakhare waxba kuma wuxuu tilmaamaya xadiidka abu hurayra nebigu yuri sal lay waslam man tacallama alcilma mima yubtagaa bihi wajhu llah ruuxii cilmi barta cilmigaasina cilmiga ilaahay wejigiisa lagu raadiyo u yahay wejiga ilahay cilmiga lagu raadiyo waa cilmiga diinta cilmiga shareecada laa yatacallamuhu ilaa liyusiiba bihi cardan min addunya wax kalena aan u baranaynin inuu adduunyo ku helo mooye waxoogaa adduunya inuu ku helo besuu u baranaya ayb lam yajid curfa aljannati yowma alqiyaama carf aljanna jannada udaygeeda heli maayo maalinta qiyaamada jannadii udaygeedii baa laga qadiyey xadiidka abu daawuud ibnu maajiha soo saaray waa xadiis sugan marka wax weeyaan cilmiga isku day inaad ilaahay dartii u dalabto ood niyadaada aad saxdo niyadiibu weli kasii hadlaya waman ciddii bihi cilmiga yabtaqii dalba addunyaa adduunyo ku raadiyo ku dalba falaysa uma sugnaanin falaysa ma ahanin lahu isaga yowma alqiyaamati min xadin wax dheef ah walaa qasamin iyo qaybtoona kuma laha aakhiro waxba kuma laha ruuxaasi oo cilmigii waxba ku heli maayo bal ilaahay agtiisa waa ka fogaanayaayo naar buu sabab ugu noqonaya sidii xadiidkii hore uu tilmaamaya wakafaa biman kaana fii shuuraa wahuudin wa fi lisraa'i mawcidatan lilxaadiqi alfahimi arrintaa niyadu inay asaasi tahay qur-aankaa ilaahay ku sheegay wa kafaa waxaa ku fiban biman kaana man kaana jumladaasaa ku filan taasoo fii shuura shuuro dhexdeeda ahaatay suuratu shuura wa huudin suuratu huud dhexdeeda ahaatay wa fi lisraa'i suuratu lisraa dhexdeeda ahaatay mawcidatan bay kugu filan tahay waano iyo wacdi bay kugu filan tahay lilxaadiqi bayna ku filan tahay midka yani dhugta leh alfahimi ee fahmada badan man kaana man kaana oo saddexdaa suuradoodba ku soo aroortay ayaa arintaa waana kuugu filan shura markii la yidhaha suuratu shura soo man kaana yuriidu xarha alaakhirati nazid lahu fii xarhi waman kaana yuriidu xarha addunya nu'tihi minha wamaa lahu fi alaakhirati min nasiib manta koobaad hortaa man kaanada hore shuurada taa waa shura ku timid suuratu huud midda waxa weeye man kaana yuriidu alxayaata addunya wa ziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kaanuu yacmaluun taana waa suurat hudwa maxaa soo hadhay suuratu isra iyadana waxa weeye man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha ma nashaau liman nuriid uma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuuraa saddexda aayadoodba soo man kaana maaha man kaana buu ka soo qabsaday marka sheekhu man kaanadaas oo saddexdaa suuradood ku soo aroortay baa kugu filan oo saddexduba tilmaameen camalkaa aakhare ilaahay loogu dhowaado ruuxii adduunyo ku raadinaya ilaahay agtiisa waxba kuma laha saddexduba macnahaasay isku raaceen marka kafaa waxaa ku filan biman kaana ayaa ku filan man kaanadaas jumladaas oo fii shura waxay ka wadaa man kaanadu waxay cabiraysaa aayaddii aayaddaas oo fii shura fii suurati shura ku sugan wa huudin iyo suuratu huud iyo wa fi lsraai suuratu lsra mawcidatan bay ku fulan yihiin mawcidatan wacdi iyo waano lilxaadiqi bay ugu fulayn ruuxa maahirka ah xaadiqa waa ruuxa dhugta leh ruux caqliga badan alfahimi ee haddana fahmada badan intaasaabaa ku filanba saddexdaa aayadood haddaad akhrido niyadaada inaad saxdo waana kuwaasaa kuugu filan hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslama wbaarak calaa nabiyina mxamed wala alihi wsaxbi waslem